ilaahay loo abuuray tacaala ku dhahay ayb makhluuqatun lilaahi xaalay alla u sugnaatay mid la abuuray inay tahay laa yamtaruuna ma shakiyaan fiihi arrinkaa dhexdiisa inay makhluuqo tahay ma shakiyaan walaa yacudduuna mana tiriyaan min ahli lhudaa hanuunka dadkiisa inuu ka mid yahay wa diinilxaqi iyo diinta xaqa ah dadkeena inuu ka mid yahay kuma tiriyaan man cidda yunkiru inkiraya haada alqowla qowlkaas oo inay makhluuqo tahay inkiraya oo wayanfiihi anfinaya oo diidaya ruuxa diidan ee arrinkaasi inkirsan inuu ahlulxaq iyo ahlulhuda yahay diinta xaqa inuu raacsan yahay kuma tiriyaan ayib masalada halkan uu ka bilaabayo wuxuu ka gudagalay masalada caanka ku ah masalatu alqada waalqadar waxayna ka mid tahay masaa-isha uu aada khilaafku u galay oo lagu kala tegay oo kooxo fara badan ay ku lumeen kooxo fara badan ay ku baadiyoobeen masaladu waa rukniga lixaad ee arkaanta iimaanka wey sida uu kutusaya xadiidkii dheeraa ee cumar ibnu khadaab radi allahu canhu aliimaanu an tu'mina biاllahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi waاlyowmi اlآakhir watu'mina biاlqadari khayrihi wa sharihi qadarka inaad rumayso khayrkiisa iyo sharkiisaba waa tiirka lixaad oo tiirarka iimaanka ka mida ayib saas daraaddeed baa imaamku wuxuu yidhi ahlu sunnuhu ruuxii mabda'aas aan rumaynaysnaynoo ruknigaa diida kuma tiriyaan inuu yahay yani inuu ka mid yahay min ahli lhuda wa diini lxaq diintii xaqahayd iyo hanuunkii mid haysta inuu yahay kuma tiriyaan yacni ruux leexday bay ku tiriyaan oo ficlan waa saas si duduuban ruknigaasi ruuxii u beeniyaayo waa gaaloobayaa leanna arkaanta lixda ah mid ka mida ruuxii beeniyaayo kufrigiisa waa laisku waafaqsanya ayib maalan sunanu abi daawuud waxaa ku soo arooray saxaabada dhowr ka mid ah inay tilmaameen gaalnimada dadka diidan mabda'a isaga khaasatan mabda'u rukni ahaan waa mabda' guud waa qacida asaasi wey laakiin hadda qaybtan ku saabsan addoommada ficilkoodu iyo kasabkoodu ma makhluuq baa mise makhluuq ma aha ma wax ilaahay abuurayba mise ilaahay ma abuurine addoonkaa abuuray meeshaa marka la joogo ayaa waxay leeyihiin ruuxii aan qirin wax walba inuu ilaahay abuurayoo khalqigiisa ay hoos tegayaan iyo abuurkiisa ruuxaasi islaam lagu tirin maayo ayib maalan cibaadat bnu saamid oo kale markuu sheegay eh, fii sunani abi daawuud bisanadin saxiix sida sheekh albaani caleyh raxmatullah uu saxiixinayo markuu sheegay xadiid ilaahay inuu wax walba qoray oo wax walba qorsheeyey oo wax walba la kala qoray ayaa nebiga wuxuu ka wariyey nebigu inuu yidhi sal lay wasalam man maata calaa hayri hada falaysa minii buu nebig sal lay slm ilaahay inuu wax walba horey u qoray wax walba horay u ogaaday wax walba doonidiisa ku socday iraadadiisa wax walba makhluuqiisa iyo abuurkiisa yahay inta sidaasi si aan ahayn ruuxii ku dhinta iga mid maaha buu nebigu yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh <clears throat> ubay ibnu kacab ayaa isagana sida uun sunan abi daawuud ku yaalla ayaa waxa markuu sheegay qadarka ilaahay iyo qadihiisa kadib ayaa wuxuu yidhi kadib walow mitta calaa hayri hada la dakhalta annaar buu haddaad sidaasi aan ahayn ku dul dhimato oo qadaha ilaahay iyo qadarkiisa adoon rumaysnayn aad dhimato naartaad gelaysaa buu kadalika hadalkaas wuxuu isaguna ka sugan yahay mid la mid ah cabdullahi bn mascuud xudayfat bnu yamaan zayd bnu thaabit kulli waxaa soo saaray abu daawuud iyo ibnu maaja aahaartaas saxaabadu ridwaanullaahi calayhim daahirkooda ay ka muuqato inay gaalaysiinayeen ruuxa arrintaa iyada ah inkira bal sida saxiix muslim ku yaalla cabdullaahi bni cumar radi allahu canhu waa kaka beri noqday markii ay u soo sheegeen yaxya bnu yacmar iyo xumayd ibni cabdiraxmaan alximyari basray ka yimaadeen basre markaa waxaa ka soo baxay ninka la yidhahda macbad iljuhani oo ninkii ruuxii ugu horreeyey basre ka hadla masalatu alqada walqadar iyagoo xaj ama cumro u socday yimaadeen cabdullahi bni cumar bay marka la kulmeen markaasay waxay yidhaahdeen dad waxaa jira basre ka soo baxay oo maalmahan dambe ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa inkiraya oo leh laa qadara wa ana almra unfun wax horay loo qorsheeyey iyo wax horay ilaahay u ogaaday ma jiro wax walbana waa bilow marka ugu horraysay dhacaan baa laga war helaa saas daraaddeed ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu horay u qoray ma jiro wuxuu horay u qorsheeyey ma jiro yacni wax weeyaan wuxuu horay u ogaaday ma jiro dad sidaas le baa ka soo baxay basra cabdullahi bni cumar bay u keenay markaasaa wuxuu ku yidhi haddaad u tagtaan waxaad ku tidhaahdaan waxaad u sheegtaan inaan aniguna beri ka ah iyaguna ay beri iga yihiin waxaa kalood u sheegtaan haddii ay buurta uxud oo dahab a ah sadaqaystaan ilaahay inuusan ka aqbalaynin ilaa ay qadarka rumeeyaan markaasuu wuxuu keenay xadiiskii dheeraaya cumar ibnu khataab radi allahu canhu ee macnaha wax weeyaan arkaanta islaamka iyo arkaanta iimaanka iyo ixsaanka iyo taasuu marka cumar yuu aabbihii ka wariyay cabdullahi bn cumar radi allahu canhu marka yacni waxa weeyaan saxaabadu ridwaanullaahi calayhim ayagoo nool yay mas'aladan qadaa iyo qadar warkeeda iyo hadalkeedu soo baxay saxaabaduna ridwaanullaahi calayhim waa ka beri noqdeen bal hadalkooda waxaa ka muuqday inay takfiiriyeen oo gaalnimo ku xukumeen dadka noocaasoo kale ah macnaha marka yacni waxaan ula jeednay man yunkiru hada alqowla wayanfiihi laguma tiriyo dadka ahlulxaqa ama dadka yani ahlulhudaga laguma tiriyo masaladu markaa <clears throat> si aan u fahanno waa masalat alqada walqadar oo aynu nidhi waa rukniga lixaad ee arkaanta iimaanka ka mid ah waxaa qayb ka mida ah buu hadda meeshan ku sheegay qaybo ka midana wuu ka hadli doonaa halkan marka wuxuu ula jeedaa ilaahay subxaana wa abuurkiisa wax ka hoos baxaya inayna jirin inuu yahay khaaliqu kulli shay wax walba inuu isagu abuuray oo addoonkana abuuray ficilkiisana abuuray addoonkuu abuuray ficilkuu samaynaya isagaa abuuray sifaadkiisa isagaa abuuray addoonka iyo waxa ka soo fulayoo dhan ilaahay baa abuuray subxana wa tacaala yacni wax weeyaan marka waa khalqu daat wa khalqu alafcaal wa khalqu sifaat inta way soo galayaa daatooyinka waxyaalaha isagaa abuuray afcaashiya waxaa ka soo fulayay samaynayaanna isagaa abuuray sifaadkoodana ilahay isagaa abuuray subxana wa tacala masaladaa wey masaladuu doonaya inuu ku leeyahay wa min qowli ahli sunnati waljamacati fii aksaabi alcibaad aksaabtu bimacnaa afcaali alcibaad buu ka wada qowlka ay qabaan waxa weye afcaalu alcibaad in ay tahay mid ilaahay abuuray subxana wa tacala ayb aksaabta marka wuxuu ka wadaa bimacna alafcaal waa jamcu kasbin ayb masaladan waa masalada aimada salafku ridwan ullahi calayhim ay kutubta ka qoreen sida imam lbukhaari oo kaleeto yani khalqu afcaali alcibaad kitaabkiisa waa ka qoray aimada sunnada oo dhanna kutubta sunnada ee tawxiidka ay kaga hadlayaan iyo usuusha yani qalamaa tajid kitaab masaladaas ka madhan lanna waa masaaisha aad ama aynu u fahanno ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa waxaa laga wadaa bimacnaa qorshihii hore ee ilaahay uu qorsheeyey wax walboo dhici doona afar martabuu leeyahay marka martabo waxa weeyaan cilmu rabbi tabaaraka wa tacaala bilashyaai qabla kowniha alle inuu ogaaday waxyaabaha dhacaya intaynan dhicin ka hor inuu ogaaday intaynan dhacin buu sii ogaa goormay dhici doonaan siday u dhici doonaan qaabkay u imaan doonaan ilaahay subxaana wa tacaala horay buu u ogaaday intaysan dhicin martabo martabadaasaa la yidhaahdaa martabadaas qur-aankuna waa sheegay sunnada nebiguna sal alla lay slam way tilmaantay waxaana isku waafaqay yacni jamiicu alkutub asamaawiya iyo rususha iyo ahlu sunnuhu waa isku waafaqeen saas daraaddeed baa wuxuu leeyahay ibnulqayim caleyh raxmat ullah ittafaqa calayhi alrusulu min awalihim ilaa khaatamihim waitafaqa calayhi jamiicu alsaxaabati waman tabicahum min ala'immati wa khaalafahum majuusu lumma in ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabaha dhacaya intaynan dhicin uu horay u ogaaday rusushaa isku waafaqday dhammaantood saxaabadoo dhan baa isku waafaqay saxaabada intii raacday oo ummadda inteedii kale abaa isku waafaqday waxaa khilaafay niman la yidhaahdo majuusu hadihi lumma ummadan majuusteedii wuxuu ka wadaa qolada qadariyada ah nabigaana ku sheegay sal lay wasalam sidaan u tegi doono inay yihiin majuustii ummadan ayib waxaa loogu magacaabay majuusna waan sheegi doonaa cilmiga ilaahay marka inuu yacni wax walba dhicitaankiisa ka horreeyey oo horay uu u ogaaday martabadaas layskuma khilaafin waxaa khilaaf geliyey qadariyada hullaadooda qadariyada kuwooda sii xad jira oo kuwaan hadda ka warramaynay ah oo macbaduljuhani iyo raggiisii ah ayaa khilaaf geliyo oo waxay yidhaahdeen ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabaha dhacaya intaynan dhicin ka hor muusan ka warhelin markay dhacaan umuuba ku baraarugaaba islaanimuu sheeganaa ninka ogow islaanimuu sheeganaya waa ninkii la dilay macbaduljuhani fikradda isagaa macnaha u horreeyo taqriiban inta la ogyahay isagaa bilaabay baa laleeyahy ayib marka waxay leeyihiin culimmadu fikraddaa raggii qabay ee qadariyada ah waa nimanka la yidhahdo ghullaatu lqadariya la yidhahdo way inqiraadeenoo way baaba'een qadariyada raggii ka dambeeyey ee fikradda ka dhaxlay fikraddaa way ka guureenoo way ka tageen waxaa itifaaq noqotay marka oo hadal uusan ku jirin ilaahay inuu waxyaalaha dhacaya ka war helay horayna u ogaa intaynan dhicin khilaafkaasi qadariyada hore gaaladee saxaabadu ku sheegeen inay kaafirin yihiin bal ibnulqayim caleyh raxmatullahi ijmaac buu soo goorinayaa in ahlu sunnuhu isku waafaqeen qadariyada qeybtooda hore inay kaafiriin ahaayeen oo in muslimiinta ah, lagu tirinaynman qoladaa markii laga baxo adiga martabada cilmiga waa laisku waafaqsanya warkooda ka bax kuwaas martabada labaadi waxa weeyaan ee qadaa wa qadar walqadarka waa kitaabada waa martabatu lkitaaba oo macnuhu yahay ilaahay subxaana wa tacaala wax walba intuusan dhicin buu horay u qoray waa qornaa waxaa ku tusaya qur-aanka wa kullu shayin ah, axsaynaahu fii imaamin mubiin shay walba waan koobnay buu rabbi yidhi imaamku waa kitaab kitaab cad baan ku koobnay bu alla yidhi subxana wa tacala waa maa faradna fi lkitaabi min shay waa lawxulmaxfuudka kitaabka dhexdiisa waxba maanaa kaga tegin bu rabbi subaa tala wax la dhaafay ma jiro waxwal meeshaasu ku qoranya martabada iyadana waa laisku waafaqsanya axaadiista nabiga sal lay slam waxaa kutusaya maalan xadiidkii saxiixa nabigu uri sal lay wasalam awalu maa khalaqa allahu lqalam wixii ugu horreeyey ilahay makhluuqaadka uu abuuro qalinku ah markaasaa wuxuu ku yidhi uktub qor markii qalinka la abuuray yaa qor layidhi markaasuu yidhi rabbi ow maxaan qora waxaa la yidhi uktub maa huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama wax kastoo dhici doono ilaa qiyaamada qor baa layidhi fajara alqalamu bima huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama qalinkii wuu dureersaday markaasuu wuxuu qoray wax kastoo dhici doono ilaa qiyaamadu ay ka imaanayso wax walba marka waa qoran yihiin kitaabadu iyada lafteedu waxay leedahay yani yani waxay leedahay maraatibba iyadoo lafteedu leedahay waa u tegi doonaa laakiin iyaduna waa masale ijmaac ah inuu ilaahay subxaana wa tacala wax walba horay u qoray sida ibnuqayim caleyh raxmatullahi iyo keyrkiiba ay soo guurinayaan wuxuu leeyahy waqad ajmaca alsaxaabatu waltaabicuuna wa jamiicu ahli الsunnati wاlxadiid cala ana kula kaa'inin ila ywmi اlqiyaamati fahuwa maktuubun fi umi اlkitaab waa laisku waafaqsanyay iyadana martabada qoraalka ah oo wax walba inuu ilaahay horay u qoraya subxana wa tacaala tafaasiisha ashyaada ayaa horay u qornaa martabada saddexaad waa martabatu lmashii'a waa doonidda markii hore alla waa ogaaday ogaanshihii waxaa ka dambeeyey waa la qoray qoraalka maxaa ka dambeeyey markii uu rabo alla subxaana wa tacaala shaygii inuu abuuro intuusan abuurin waxaa ka hormaraya abuuristiisa inuu doono almashii'atu waaliraada alkowniya inuu doono allah subxana wa tacala doonidaasaa ka horraysa mashii'adaa ilaahay iyo doonidiisa uu waxyaalaha dhacaya ama imaanaya ama waxyaalaha jira uu doonay oo mashii'adiisu ku dureersatay iyaduna waa ittifaaq martabadaa iyadaa macna saas daraaddeed baa ibnu qayim caleyh raxmatullah wuxuu yidhi waqad dalla calayha ijmaacu alrusuli min awalihim wa wa jamiicu alkutubi almunazala min cindi illahi tabaaraka wa tacala walfitratu alatii fatara allahu calayha khalqahu wa adilat alcuquul walbayaan waalmuslimuuna min awalihim ila aakhirihim mujmicuuna cala ana maa shaaa kaana wamaa lam yasha lam yakun kutubtao dhan baa iyadana isku waafaqsan kutubta ilahay soo dejiyey rusushii uu soo diray fitrada bini aadamka ilaahay uu ku abuuray yacni waxa weeyaan cuquusha adiladeeda iyo cadbayaankeeda muslimiinta kulligood baa isku waafaqsan wuxuu alla doonana inuu kownka ka dhacayo wuxuusan doonina inay ka dhacayn maa shaaa kaana wamaa lam yasha lam yakun qaacidadu waa mid ah wax alla wuxuu doono waa dhacaya wuxuusan doonina cidno ma samayn karto mashiicadiisaasi marka kulli khalqigao dhan baa soo hoosgelay kulli khalqiga wax ka hoos baxday ma jiro ayib taa waxaa diiday oo meeshaa khilaaf geliyey oo kutubta ilaahay iyo rususha iyo ahlu sunnaha ku khilaafay nimanka la yidhaahdo qadariyada qoladii haddaan soo sheegayna majuusu hadii lumma nabigu ku tilmaamay oo waxay yidhaahdeen allah subxaana wa tacaala addoommada ficilkooda ayagu ay samaynayaan ayagaa doonay oo doortay oo iraadadooda ayay ku dareersanaysaa ee ilaahay ma doonin shaqana kuma leh markaasaa ilaahay makhluuqiisa waxay sugeen wuxuusan alla doonin oo wuxuusan doonin baa adduunka ka dhacayo addoonku wuxuusan alla subxaana wa tacaala iraadadiisa iyo mashiicadiisa ku dureersanin oo uusan alla horay u doonin buu addoonku samaynaya marka la yidhahdo macnaheedu waxa weeyaan waxyaabo waxaa jira uusan ilahay waxba ka qaban karin oo koonku ka dhacay oo maxay yihiin waa afcaasha addoommadu samaynayaan khiyaarna kuma laha doonidna kuma leh hadduu doonana ma hor istaagi karo ah, iyagaa say doonaan u samaynaya iyagaa khiyaarkooda ku samaynaya iyagaa iraadadooda ku samaynaya ilaahayna subxaana wa tacaala iraadadiisa ma hoos simaato mashiicada addoommadu waa ka madax bannaan tahay ta ilaah iraadadoodu waa ka madax bannaan tahay ficilkoodu waa ka madax bannaanyahay sidaas ayay ku tageen nimankaas qadariyada la yidhaahdo calayhi min allahi maa yastaxiquun waxaa burinaya hadalkooda qur-aanka ilaahay subxaanah wa tacaala in badan buu ku sheegay in allah subxaanah wa tacaala wax uusan doonin aynan kownkan ka dhacaynin waxaa ka mid a maalan walow shaaa allahu maqtataluu buu alla yihi subxana wa tacaala hadduu alla doono mayna islaayeen kuwa islaayey ee dagaalamay ee macsiyada ku dhacay hadduu alla doono inuu macsiyadaa u diido soo muusan u diideen maynan dagaalameen mana ayna islaayeen haddii ilaahay mashii'adiisu ku dureersan lahay laakiin mashii'adiisaa ku dureersatay inay dagaalamaan oo islaayeen ayb waxaa ka mida maalan wakadalika jacalnaa likulli ummatin likulli nabiyin caduwan shayaaiina alinsi waaljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli guruura walow shaaa rabuka maa facaluuhu soo ma jeed iixaagan shayaadiinta insigii jinnigu isu waxyoonayaan ay wax isu qurxinayaan iyo macaasida noocaasa hadduu alla doono mayna sameeyeen hadduu alla doono inaynan samaynin mayna sameeyeen laakiin alla subxaana wa tacaala iraadadiisa iyo mashii'adiisaa ku dureersatay inay sameeyaan saas daraaddeed bay u samaysmayeen hadduusan rabo alla subxana wa tacala waa u diidi laha waa u diidi lahaa macnaha saas weeyaan waa arrin muttafaqa marka masaladaas falow shaaa rabbuka walow shaaa rabuka la aamana man fi اlardi kulluhum jamiica in alla inta kownka korkiisa joogto hadduu alla rabo inuu iimaan siiyo hanuunaa way hanuuni lahayn laakiin allaha baa qorsheeyey isagaa doonay inay qaarna iimaanka qaataan qaarna iimaanka diidaan oo gaaloobaan kulli mashii'ada ilahay kama baxsana subxana wa marka waxa weeyaan waa masale mujmaca sidaa aynu ka soo guurinay yani waxa nusuusta kutusayso ibnuqayim caleyh raxmat ullah uu soo guuriyey uu kutusaya martabada afraad baa inoo laaban martabada afraadi waxa weeyaan waa martabatu khalqi alacmaal wa takwiinihaa addoommada afcaashooda iyo acmaashay samaynayaan abuuristeeda iyo ahaysiinteeda u fiirsada marka hore cilmiga martabada labaad maxay ahayd ya alkitaaba qoridda martabada saddexaadna mashiicada inuu alla doono martabada afraad waa inuu shaygii samaysmo oo yimaado oo abuurmo waa martabatlkhalqi martabatulkhalqiga iyadana wax ka hoos baxaya ma jiro waa midaan sheegaynayo yacni waxa weeyaan addoommada daatadooduna waa makhluuq ficilkooduna waa makhluuq sifaadkooduna waa makhluuq kulli kaa'inaadka oo dhan makhluuq bay soo simaanayaan khalqigaas ilaahay subxaana wa tacaala ayaa abuuray kama hoos bixi karaan waxay iyagu abuureen iyo waxay sameeyeenna ma jiro ayagu waxba ma abuuri karaan ilahay baa subxaana wa tacaala yani abuurka iska leh arrintaasina waa arrin iyadana ahlu sunnuhu isku waafaqsan yihiin bal wuxuu leeyahy ibnulqayim caleyh raxmatullah waa waxyaalaha iyagana rususha iyo kutubta samaawiga isku waafaqeen wuxuu yidhi wahada amrun muttafaqun calayhi bayna arusul wa وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقول والاعتبار وخالف في ذلك مجوس الأمة إلهي سبحانه وتعالى إنه مخلوقات واحد شرور دان إنه مخلوقات كيسيهين كتبت إلهي سودتي رسول صدري أهل السنة جميعا والاسكوا فقسين نمنكي شاف كهي فلاقة أها مجوس هذه الأمة بامدنا خلافين mashii'adii waxay yidhaahdeen addoommada mashii'adoodu ta ilaahay ma hoos timaado soo saas maynaan dhihin ayib tanna waxay yidhaahdeen addoommadu waxay samaynayaan ayagaa abuurhaye ilaahay shaqaba kuma leh saasle yacni waxa weeyaan salaada uu tukanayo soonka uu soomayo macsiyada uu samaynayo waxa uu dilayo khaladka uu gelayo saxda uu samaynayo kulli ilaahay shaqo kuma leh mana abuurin mana abuuri karo addoonkaa abuuray isagaana sameeyey isagaana iska leh isagaana doonay ilaahayna shaqo kuma lebedhe maxay sugaan marka makhluuq aan ilaahay abuurin soo soo ma makhluuq aan ilaahay abuurin bay sugan oo maxay ah afcaasha addoommadaa afcaasha addoommada ilaahay ma abuurine addoommadaa abuuraya bay dheh waana midda ay ku radinayaan a'immada sunnada sida imaam albukhaari iyo keyrkii khalqu afcaali alcibaad kitaabka markuu saasoo kale u baabaynayo nimankaasu ku radinayo oo inayna addoommadu ficilkooda iyo waxay samaynayeen abuurin ee ilaahay abuuray buu isbaatinaya saasay ku isbaatinayaan macnaha marka ayadana nusuus fara badan baa ku tusayso waxaa ka mid a ah, allahu khaaliqu kulli shay dhowr meelood bay qur-aanka kaga soo aroortay allahu khaaliqu kulli shay wax walbawaa min alfaadi alcumuum waxaa soo hosgelaya addoommadii iyo ficilkoodiiba labaduba iska hosgelaya waxaa ka mid a ah maalan allah subxaana wa tacala wuxuu yidhi atacbuduuna maa tanxituun wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun ma waxaad caabudaysaan waxaad idinku qorteen waxaad gacantiinna ku qorteen miyaad ilaahya ka dhiganaysaan oo caabudaysaan ayadoo alla idin abuuray idinka iyo camalkiinnaba wamaa tacmaluuna dhammaadaas waxaa laga dhigi karaa masdariyo mufasiriinta qaar baa maraya oo waxay noqonaysaa wallahu khalaqakum wamaa tacmaluuna ay camalakum way noqonaysaa idinkii camalkiinaba waa sida inta badan culimmadu u daliishanaya ibnuqayim isagu wuxuu rajaxaya wuxuu leeyahay maada mawsuula in laga dhigaa fiican oo la yidhaahdo wallahu khalaqakum wamaa ayi ladii tacmaluun midkaad samaynaysaa marka waxay noqonaysaa asnaamtii aad qorayseen iyo idinkaba allah idin abuuray istidlaalkii isma khilaafayo sanamkii gacantooda ay ku sameeyeen haddii alla yidhi anaa abuuray ayaga hadda gacantooda ku sameeyey ogow soo kuma tusayso addoonkiiyo ficilkiisuba inuu makhluuq yahay wuxuu yidhi waaayatun lahum anna khalaqnaa duriyatahum fi lfulki lmashxuun wa khalaqnaa lahum min milihi maa yarkabuun doomahan aad fuulaysaan alla wuxuu leeyahay anaa abuuray soo innagu maynaan samayna innaga alwaaxda isu geygeenay motoorka ku rakibnay waxaan ku hagaajinay waa ficilkeennii wey haddana maca daalika alla muxuu leeyahay anaa abuuray buu leeyahay soo ma jeed ilahay abuurkiisa kama hoos baxayo subxaana wa tacala isagaa abuuray saas way macana alimaam caleyh raxmat ullahi baa wuxuu leeyahay hadal aad u qiimo badan oo masaladaa ku saabsan wuxuu yidhi wa macluumun ana alafcaala akharu min alacyaan buu yidhi falow kana allahu khaaliqa alacyaan wاnnaasu khaaliqii alafcaal lakana khalqu اnnaasi akharu min khalqihi buu walakaanuu atama quwata minhu wwlaa bisifati اlmadxi min rabbihim subxaanahu buuri waa runtii kitaab lictiqaad buu ku leeyahay wuxuu leeyahay waxaa la og yahay afcaasha iyo acyaanta waxaa badan mar walba acyaantaa badan waxaan u jeedaa afcaashaa badan acyaantu macnaha waxa weeye afcaash acyaantu waa makhluuqa la arkayo ee daatada leh ee la taaban karo ayaa cayn la yidhaahdaa wixii uu sameeyana waxaa la yidhaahdaa afcaal baa la yidhahdaa marka acyaanta iyo afcaasha kee badan yaa afcaashaa badan leanna hal cayn ah hal cayn maalan aan ka soo qaadno hal bini aadamoo ilaahay abuuray waa cayn keliya sooma imise ficil buu samaynaya maa laa yuxsaa min alafcaal sooma marka acyaanta iyo afcaasha waxaa badan afcaashaa badan haddii la yidhaahdo ilaahay afcaasha shaqada kuma laho addoommada abuuray ee isagu acyaanta keliyuu abuurtay haddii la yidhahdo koodee baa abuur badan allihii addoommada ya addoommada ka abuur badnaanaya sifatu alkhalqi waalkhaaliqiyana ayagaa ka mudnaanaya soo ma jeed ayagaa ka mudnaanaya ammaantar sifadaa laysku ammaanana ayagaa ka mudlaana ayagaa kaga badan taasaa ka dhalanaysa buu leeyahy taasaa ka dhalanaysa haddii la yidhahda afcaasha ilaahay ma abuurine wuxuu abuuray uun acyaanta waxaa ka dhalanaysa sifatu alkhalqi wlaa bilmakhluuqi min alkhaaliq baa ka dhalanaysa ayagaa kaga xoog badan marka oo kaga badan ibnu saas le manaha yani alimam albayhaqi caleh raxmatullah ficlan saas wey adiga almuhim afartaa martabo waxaynu nidhi khilaafkii hore ee hullaatulmurjia marka hullaatu lqadariya marka laga yimaado afarta martabo labada martabo ee hore khilaafka kuma jiro labada martabo ee ay qadariyadu ka dooday waa labadee martabo waa labada martabee dambe ee ah mashiicada iyo martabat lkhalqiga labada martabay hadalgeliyeen ayib waana laba martaboo taqriiban isku xidhan saas daraaddeed buu nebigu sal lla ly waslam wuxuu ku magacaabay qadariyadu inay yihiin ummadda majuusteeda inay yihiin oo xadiid markii turuqdiisa iyo shawaahiddiisa laysu geeyo sugan ayaa nabigu wuxuu yhi sal lla alay waslam alqadariyatu majuusu hadihi اlumma in mariduu falaa tacuuduuhum wain maatuu falaa tashhaduuhum buu nabigu sl lla alay slam qadariyadu waa ummaddan majuusteedii wey hadday xanuunsadaanna ha booqanina hadday dhintaanna janaasadoodii iyo aaskooda ha ka qaybgelina saasuu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu calayh ayib seebay majuusu hadihi lumma loo yidhi majuustu waxay rumaysan yihiin laba asal aslu dulma iyo aslu nuur makhluuq oo dhan laba asal bay u noqonayaan bay qabaan iftiinka iyo mugdiga iftiinku wuxuu abuuray bay qabaan wax kasta oo khayr ah mugdiguna muxuu abuuray wax kastoo shara ah bay qabaan majuustu labadaa asal bay caqiidadoodu ku salaysantahay maxay sugeen marka waxay sugeen laba khaaliq soo ma laba khaaliq oo midna ay u bixiyeen mugdi u bixiyeen midna ay yidhaahdeen iftiin baa la dhahaa labadaa khaaliq baa makhluuqa abuuray oo midba qayb abuuray bay dheh soo majuustu saamaynay dheh qadariyaduna maxay yidhahdeen qadariyaduna nafsu shay bay yidhahdeen waxay yidhahdeen laba khaaliq baa jira khaaliq waa khaaliqu alafcaal oo waa addoommada khaaliqna waa khaaliqu alacyaano waa allah soo ma saas daraaddeed buu tashbiihu wuxuu noqonayaa tashbiih xaqiiqiyuu noqonaya sida laba khaaliq ay u sugeen majuustu bay qadariyaduna laba khaaliq u sugeen walow ayaga inayna tasriixinin baa dhici karta laakin yalzam min qowlihim maadaama ay yidhaahdeen addoommadu afcaashooda iyagaa abuuraya ilaahay abuurista afcaasha waxba shaqo kuma leh macnaha waxa weeyaan waa ihbaatu khaaliqin aakhara tabaara yani waxa wey ihbaatu khaaliqin aakhara hayr allahi wey macnaha ayib qolo marka waa qoladaasoo yani wax weeyaan hadallada noocan oo kale kutubta sunnada ku qoran qoladaasaa lagu radinaya waa niman khayr intooda badanna waxayba ahaayeen zanaadiqay ahaayeen intooda badan xataa iyagaa isgaalaysiiyey sidaan qaarkood u tegi doono oo kufri isku xukumay qaarkood nimanka qadariyada la yidhahda macnaha ayib wuxuu yidhi wa min qowli ahli sunna ahlu sunnaha qowlkooda waxa waljamaacati iyo jamaacada jamaacada iyo sunnada ehelkeeda qowlkooda waxaa ka mid ah fii lcibaadi addoommada afcaashooda dhexdooda ay ka yidhaahdeen ama qowlkaasoo fii aksaabialcibaadi addoommada afcaashooda dhexdiisa ahaaday qowlkoodu wuxuu ah waxaa ka mid a ah, nainahaa dheh inahaa iyadu maquululqowlkii waay saas daraaddeed in hamsada lahoos dhigo inahaa afcaashii iyo agsaabtu makhluuqatun weeye mid la abuuray lilaahi ilaahay yacni makhluuqatun weeye mid la abuuray lilaahi alla xaalay u sugnaatay allaa abuuray wey macnaha tacaala korahaye laa yamtaruuna ma shakiyaan fiihi addoommada ficilkooda in ilaahay abuuray ma shakiyaan ahlu sunnuhu walaa yacudduuna mana tiriyaan min ahli lhudaa hanuunka ehelkiisa kuma tiriyaan wa diinilxaqi iyo diinta xaqa ehelkeeda kuma tiriyaan man cidda yayna ku tirinin man cidda yunkiru inkiraya haada alqawla qowlkaas iyo ictiqaadkaa la soo sheegay oo wayanfiihi diidaya ka noocaasoo qadariyada uu ku wado laguma tiriyo dadka hanuunka iyo xaqa haysta laguma tiriyo ayib qoladaasi qadariyada ah waxaa ka soo horjeeda qolo kale qolo kale oo ficilka addoonka markuu dhaco ficilku markuu dhaco laba jaanib buu leeyahy jaanib wuxuu ku tacalluqaa alluu kaga tacalluqaa subxana wa tacaala jaanibna addoonkuu kaga tacalluqaa ficilka addoonku sameeyey ama uu ku kacay ee ka soo fulay waan ka soo hadalnay ahlusunna waljamaaca waxay qabaan allah abuuray qadariyadaa khilaafta baynu nidhi ayib dhanka kale marka loo yimaado addoonku saamayn intee la-eg buu ku leeyahay ficilkan uu sameeyey isagu see laysu waafajinayaa ilaahay baa abuuray addoonkuna waa samaynaya halkaa markay timaaddo ahlusunna waljamaaca waxay odhanayaan alla subxaanahu wa tacaala khalqigiisa iyo doonidiisa wax ka hoos baxaya ma jiro addoommaduna doonid iyo khiyaar bay leeyihiin ficilkan ay samaynayaanna iyagaa sameeyey allana wuu abuuray u fiirso allana wuu abuuray ficilkanna waxaa ku tilmaaman oo doonay oo uu ka soo fulay oo khiyaarkiisa ku sameeyey waa addoonka ha ahaatee addoonka sameeyey iyo ficilkaba alla abuuray mashiicada iyo doonidda addoonkuna doonid madax bannaan ma ahee doonidda ilaahay bay raacsan tahay oo markuu alla u doono unbay doonidda addoonku fulaysa wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah waa mashii'a oo addoonka mashii'adiisii ah taabica limashii'ati illah mashii'a mustaqila ma jirto oo addoonku leeyahay oo ilaahay subxaana wa tacaala tiisa ka madax bannaanoo awood ilaahay uusan u lahayn ma jirto mashii uu leeyahay khiyaar buu leeyahay doonid buu leeyahay ma qasbana waxa weeyaan isagaa khiyaarkiisa ku samaynaya khiyaarkiisa ku gaaloobaya khiyaarkiisa ku islaamaya yacni waxa khiyaarkiisa wax ku samaynaya khiyaarkiisa wax kaga tegaya doonidiisa wax walba ku samaynaya haddana maca dalika isaga iyo wuxuu samaynayaba ilaahay makhluuqiisi ilaahay baa abuurtay subxana wa tacaala iraadada ilaahay iyo doonidiisa ayayna raacsan tahay oy macnaha wax way hoos imaanaysa sidaasay qabaan waxaa kaloo ahlu sunnuhu qabaan sida uu soo guurinayo yani wax weeyaan laga soo guuriyo ijmac buu soo guurinaya ninka la yidhaahdo albaqawi alimaam albaqawi caleyh raxmat wuxuu leeyahay madhab ahlusunna waljamaca waxa weeye in la kala qaado ficilka iyo mafcuulka ficilka altafriiq bayna alficil waalmafcuul macnaha waxa weeyaan maalan aan tusaale bixinno adiga addoonkii baa tahay ilaahay baa ku abuurtay alle hadduu ku abuurtay subxaana wa tacaala salaad baa tukatay salaadaa aad tukatay waa ficilkaagii wey cadaana laguu tiirinaya waxaa lagu leeyahay hebel salaad buu tukaday allana mafcuulkiisii weeyaanoo makhluuq buu u yahay ficilkan waxaa sameeyey addoon addoommadiisii ka midoo ficilkani ilaahay kuma qumin alla subxaanah wa tacaala maalan markuu addoon abuuro abuurista isagaa iska leh abuurista ficilka uu wax ku abuurayo waa sifo ilaahay laakiin addoonkii wuxuu samaynayey ilaahay kuma qumin lamana lagumana tilmaami karo lama dhihi karo allaa tukaday soo ma markuu addoonku tukad ma waxaad leedahay ilahay baa tukaday ma dhihi karaysa leanna waxa weeyaan ficilka addoonkaa iska leh laakiin ficilka iyo addoonka sameeyeyba waa mafcuul ilaahayo allah abuurtay saasay marka u kala qaadayaan ficilka addoonkaa leh haddana isla markaasi waa mafcuulullah wa majcuulullah wa makhluuqullahi saasay marka labada jiha u kala baxayaanoo xagga rabbi subxaanah wa tacaala ficilkani makhluuq buu ka yahay xagga addoonkana ficil buu u yahay waa sida maalan midabkao kaleeto waa sida midabkao kale odhanayaano maalan yacni waxa weye allah subxaana wa tacaala addoonka markuu abuuray maalan midab madow buu siiyey ama midab cad buu siiyey ama gaabni buu siiyey ama dheerar buu siiyey alla subxaana wa tacaala addoonkani waa makhluuqiisii midabkanna waa makhluuqiisii laakiin midabkan yaa ku tilmaamanoo la odhanayo waa madowyah ama waa cadyah ya addoonka sifadan addoonkaa iska leh ilaahay makhluuq makhluuqaadkiisii ka midabaa sifadan iska leh isaga ayay ku qontay isagaa doonay isagaa sameeyey waa hadday ficilta hadday sifad daati a tahayna allah subxaana wa tacaala u yeelay laakiin isagaa ku tilmaamay marka waxa weeye jihat lficli addoonkaa iskale alla subxaana wa tacaala xaggiisana waa makhluuq iyo mafcuul buu ka yahay bayna alficli waalmafcuul farqi baa marka udhexeeya mar kale masaladaas inagu soo noqon doontaa altafriiq bayna alficli waalmafcuul waa markaan ka hadlayno ilaahay subxana wa tacaala shar ma loo tiirin karaa wsharu laysa ilayka marka laga hadlayo ayadana mar labaad baa la kala qaadi doonaa bayna alficli walmafcuul marka makhluuqu waa mafcuulka ilaahay makhluuqu wuxuu ku kacana waa mafcuulka ilahay makhluuqiisii wa waa makhluuq alla subxana wa tacala laakiin ilaahay ficilkiisii ma aha ilaahay ficilkiisii lagu sheegi maayo allana lagu tilmaami maayo ee addoonkaa tilmaanta iskale saas way macnaha adiga almuhim xagga mashii'ada iyo iraadaduna iraadada addoonka iyo mashii'adiisu waxay raacsan tahay ta alle subxaana wa tacaala mashiia ta ilaahay ka madax bannaan ma leh laakiin mashiia yidhahdo waaleey ma qasbana ma uu qasbana oo waad kala garanaysaa dee yani waa si si caadiya loo kala loo kala yani loo kala garan karaa addoonku markuu qasban yahay iyo markuusan qasbanayn soo wax la kala garan kara maaha maalan yani ruux meel kore ka soo dhacay meel koreu ka soo dhacay markaasuu soo soo soo dilaan dilay soo dilaan dilay soo dildal buur buu ka soo dhacay ilaa buurta salkeeda intuu ka imaanayay addoonkaasi wixii uu samaynayey iyo xarakaadkii iyo dhaqdhaqaaquu samaynayay ma wuxuu isagu doonayba ya mid baa naxay mid baa maala naxay markaasuu gargariiray wuu ruxday gargariirka jirkiisu samaynaya maisagaa doonay ya wuusa doonina waa qasbaya waa qasbaya waa sida maalan waxa wey maaratay yani waxa weye baalkaa shimbirto hawada ku dhaganoo hawadu ay wadwado oo kale way kaas iyo midka isagu khiyaarkiisa buurta ku fuulaya ama kaga soo degaya ma kala gedsiin mise ma kala gedsiin ya addoonku marka iraade iyo khiyaar ma leeyahay wax khiyaar la yidhaahda iyo wax qasbanaan la yidhaahdo cuquusha lagu kala fahmi karana ma leeyahay ha tan isagaa doonay isagaa tukan ama ka tegi isagaa iimaan ka qaadan ama diidi isaga khayrka yeeli ama ka tegi waa doonidiisa iyo iraadadiisa ilahay ilaa xaddi maa wuxuu siiyey ikhtiyaarna waa siiyey iraadana waa siiyey qudro iyo awooddu ku samaynana waa siiyey qudradiiyo awooddiina waa siiyey hadduu ka tago khiyaarkiisu kaga tegi hadduu sameeyo khiyaarkiisu ku sameeya ma qasbana marka ma qasbana haddana waxaan leenahay isaga iraadadiisa qudradiisa ficilka ka soo fulay intuba waa makhluuq ilahay ssaasma intuba ilahay subxana wa tacala makhluuqiisa weyaan ilahay baa abuurtay subxana wa tacala saas way macanaa maxaa yeelay qudradu waa sabab qudradu waa sabab doonidduna waa sabab markii shayga aad doonto inaad samayso isla markaana aad kari kartood awooddiisii hayso in uu kuu fulo in uu kuu fulaayay waxay ku xidhan tahay inuu alla doono hadduusan alla doonin kuu fuli maayo soo saas ma ama maanic baa la hordhigayaa shay kaa hor istaagaa laguu samaynaya oo maanicii baan lagaa suulinaynin ama ma ahee doonidaadii iyo awooddaadii baa dhiman oo u baahan taageero kale u baahan waxaa kaloo meesha ku jiraayo iraadada iyo addoonka doonidiisa iyo qudradiisu intuba waa sabab soo ma sababkii ficilka lagu samayn lahaa wey sababkuna waxaa la yidhaahdaa laa yastaqilu bimusababihi musababkiisa lama madax bannaanaado oo imise intaynu wax doonno una wixii noo suuroobayn soo ma maalan waxa weye suuqa markaad intaad tagto hadda aad ganacsanayso aad ganacsanayso maxaad doonaysaa ya ribxi iyo faa'iido doon baa dae soo ma awooddeedii iyo dadaalkeediina waa lagu siiyo waad waad wadaa doonideediina waa lagu siiyo qalbiga ay ku jirtaa waa doonaysaa laakiin meeshaad ribxiga iyo faa'iideeda ka sugaysay inay khasaara kaaga timaado sooma suuroobi karto doonidaadii iyo awooddaadii midhihii aad ka rabtay ma ka dhasheen maya khalaas inay shaygani xaqiiqoobo ficilkani xaqiiqoobo sababta oo qudrada iyo iraadada a ah, sababkeedii inuu ka dhasho ilaahay doonidiisay ku xidhanta hadduu ilaahay horey u qadaray inay dhacdana uu doonayna waa dhacaysa hadduuna dooninna ka saa'iriha min alasbaab musababku kama dhalanayo saas daraaddeed baa waxaa ku xaqiiqoobaysa ficilku waa makhluuq ilaah mashii'a ilahay buu ku dhacaya hadduusan alla doonina ma dhaceen walow shaaa allaahu maqtataluu mayna dagaalameen hadduu alla doono subxana wa tacala walow shaaa allahu maa facaluu mayna yeeleen hadduu alla doono subxana wa tacala dawlad la-aantooda hadduu yar mayna yeeleen hadduu doono alla subxana wa tacala mayna yeeleen masladas marka waxa weeyaan waa mas'ale ishkaalaad fara badan iyo hadal badan iyo waxoogaa dad badan ay kaga jirto u baahan in waxoogaa laysdul taago waana meesha ay qadariyada iyo qolyaha kaleba ku lumayn way macnaha marka ahlusunna waljamaca madhabkoodu saasuu ku salaysan yahay altafriiq bayna alficli waalmafcuul ishkaalkuna meesha asaaska u halkaa alkaa haddii la kala garto ruuxa uu kala baxdaay masaladan ishkaalkeedu waa ka dhammaanay saas maana ayib madhabkaasi waa madhabka ahlusunnaha marka madhab waxaa jira ayagana nima la yidhaahdo jabriyo madhabuljabriya nima la yidhahdaa jira jabriyadu waxay qabaan afcaasha addoommada oo mas'alada hadalka aan ka hadlayna ah ilaahay baa abuuray laakiin waxay ku dareen addoonku waa qasban yahay shaqaba kuma leh addoonku waa qasban yahay ilaahay baa qasbay kan hanuunayna hanuunka waa lagu qasbay kan lumayna lumitaanka waa lagu qasbay kan tukanaya tukashada waa lagu qasbay kan zinaysanaya zinada waa lagu sanduleeyey kan wax dilahaya dilka waa lagu qasbay khiyaarba malaba ah waa sida yani waxa weye caleentaasi hawada ku xidhanoo dabayshu kolba dhankay waddo u qaadayso addoonkani iraadada ilaahay iyo mashiicadiisa kolba dhinac u wadatee wax khiyaaraba male bay dheh khiyaarba male markaasa waxaa la yidhi oo soo kama dhalanayso wax ay ku qasban yihiin intuu yacni waxa weye ay sameeyaan qaarkood waaba ka sii badbadiyeenoo waxay yidhaahdeen ficilkan addoonku samaynayo waaba ficilka ilahay bay dheh salaadani waa ficil ilaah oo soonku waa ficil ilah bay dheh oo xajku waa ficil ilaah oo waxay yidhaahdeen tacaala allahu camaa yaquuluuna culuwan kabiiran waxay yidhahdeen zinada iyo fawaaxishta iyo dilka iyo waa ficilka ilahay bay dheh addoonka tiirinta loo tiirinayana waa majaaz bay dheh min baabi almajaaz baa addoonka loogu tiirinaya oo ficilkiisii loo leeyahay xaqiiqatan afcaashani waa afcaasha ilahay bay dheh soo ma jeedaan ayagii yaa cagsi isu ah ya iyagiiyo qadariyada cagsiisu ah qadiiriyaduna halow fii nafyi اlqadar jabriyaduna halow fii maada fii ihbaati اlqadar qadariye jabriyaduna waxay ku kalax tageen oo ku fogaadeen qadarka sugidiisa ilaahay afcaashii addoommadaoo dhan iraadadoodii iyo doonidoodii meesha ka saareen waxao dhan ficil ilaahay ay ka dhigeen qoladanina waxay ku xeel dheeraadeen diidada qadarka ilaa aybay yidhaahdeen addoommadu iraadana male mashiiana yacni wax weeyaan addoommadu mashiico iyo iraado iyo khalqi iyo ficil madax bannaan bay leeyihin oo tilaahka madax bannaan marka waa laba darafoo iska soo horjeeda madhab ahlusunna waljamaacana waa wasat oo labadaa madhab buu u dhexeeya oo wuxuu leeyahay saan soo sharaxnay allah subxaana wa tacaala makhluuqiisa iyo mashiiadiis makhluuqiisii wey mashiicadiisay ku wada socdaan iraadadiisii kawniga ahayd baa kulli wada hoos imaanayaan haddana addoonku iraado iyo awood iyo ikhtiyaar wuu leeyahay haddana isaga iyo ikhtiyaarkiisiiyo iraadadiisiiyo ficilka ka soo fulayaba waa makhluuqoo ilaahay baa abuuray kama baxsan madab ahlusunna waljamaca marka waa saasoo labadaa ra'yi buu u dhexeeyaa saas macna ayib waxaan u malaynayaa inay xusud mudan tahay ashaaciradu iyagu maxay ka rumaysan yihin maslatu alqada walqadar caadi waxaynu ahayd masaaishan oo kale markaan marayno bilin ashaacirada wax ka tilmaano madhabkan soomaalida looga dhigay iyo dad badanba inuu madhab ahlusunna waljamacaya ashaaciradu maxay ka qabaan masaladan ashaaciradu markii la xaqiijiyo madhabkooda cinda ataxqiiq wuxuu u tegayaa madhabka jabriyada waa jahmiyatun jabriyatun fii mas'alati afcaali alcibaad laakiin waxoogaa sidaynu ku soo barannayba maalan masalatu lkalaam markaan ka soo hadlaynay iyo masalatu maalan waxay markaan ka soo hadlayn ru'yat ullahi fi alaakhira iyo waxoogaa luqadii muctasilada iyo lagu yaqaanay yacni jahmiyada iyo waxbay isku dayayaan inay dhexdhexaad noqdaan laakiin hadalku marka dambe wuxuu noqonayaa hadalkooda iyo madhabkoodu waxaan la fahmayninba waxaan la fahmi karin bay kusoo fadhiisanaya waxay yidhahdaan ashaaciradu waxay yidhaahdeen ina afcaala alcibaad alikhtiyaariya waaqicatun biqudrati illahi tacala waxdaha bay addoommada afcaashay samaynayaan ilaahay qudradiisiiyo awooddiisa keliyay ku dhacaysaabay dheh walaysa biqudratihim ta'hiirun fiiha addoommada qudradoodu wax saamayn a ah kuma leh waxay samaynayaan ayib bal illaahu subxaanahu wa tacaala ajra caadatahu bian yuujada fi lcabdi qudratan wakhtiyaar ilaahay baa caadadiisa wuxuu ku dureeriyey in addoonka laga helo awood iyo doorasho isagu wuxuu rabo uu doorto in addoonka laga helo yuu ilaahay qudradiisa ku dureeriyey ayb markuu arrintaa ku dureeriyo ilaahay caadadiisa fa in lam yakun hunaaka maanicun awjada fiihi ficlahu lmaqduura muqaarinan lahumaa addoonka qudradiisii iyo doorashadiisii iyo doonidiisa marka la helo buu ilaahay wuxuu caadadiisu ku dureersatay intaa marka laysla helo agteeda iyo kullamaanideeda inuu ficilkiisii isagu uu sameeyo doonidda iyo doorashada addoonkuna wax saamayn ah kuma leh war idinku fahma wax la fahmi kara xataa maa ayaga laftooda culimmadoodu intay si kasta yeeleen bay meel isla dhigi waayeen oo ay tafsiir saxa u samayn waayeen kasbulcibaad kasbulcibaad tafsiir saxa u samayn waaye laakiin khulaasadu waxa weeye waxay odhanayaan oo yani waxa weye qasadkoodu uu yahay adiga laba shay oo aan midna midka kale saamayn ku lahayn laakiin isla darsa oo mid marka la helo ka kale uun agtiisa ka dhaco labadooduna midna midka kale uusan saamayn ku lahayn saas weeyaan bay dheh addoonku wixii inuu sameeyuu doonaya qudradeedii awooddeediina waa leeyahay inuu tukaduu doonayaa maalan waa kari karaa awooddii waa leeyahay wuu doonayoo wuu rabaayoo inuu tukaduu damcay rabiddaa iyo awooddii uu ku samayn lahaa marka laysla helo buu alla wuxuu samaynayaa salaaddii buu samaynaya ficilka yaa iskale marka ya ficilka yaa iska leh allah baa iska leh cinda alashaacira ficilka yaa iska leh allah baa iska leh laakiin ficilkii ilaahay baa waxaa caadadu ku duraarsatay inuu dhaco marka addoonka laga helo doonid iyo ikhtiyaar iyo awood intaa markii addoonka laga helo yaa waxaa ilaahay ku lamaaninaya oo agteeda maxal uga dhigaya meeshaa ku samaynaya ficilkiisiibuu ku samaynaya waa wax falsafaa oo iyadaba xataa fahamkeedu adag ah, saas mana waa midda loo yaqaano macnaha waxa way kasbulashcari bay dhahaan kasbulashcari oo waxay yidhaahdaan saddex masalo saddex arrimood saddex arrimoodba waxay dhahaan xaqiiqa male ah, waxay yidhahdaan alaatu ashya laa xaqiiqata laha bay dhahan ibnulqayimna wuxuu yidhi yani min muxaalaati alkalaam hadallo aan waxba ka jirinoo mustaxiil ah waxaabaan dhici karin ah baa saddex arrimood lagu tiriya saddex arrimood waxaa ka mid a kasbu lashcari iyo tafrat nadaam iyo axwaalu abi haashim saddexduba wax jiroo xaqiiqale maaha marka waxay ku odhanayaan ashaacirada kutubtooda way odhanayaan ficilkan waa xagga ilaahayna waxaa loogu loogu nisbaynayaa waa abuurkiisii iijaadan wa ibdaacan ilaahay baa ahaysiiyey isagaa abuuray isagaa keenay xagga addoonkana maxaa loogu nisbaynayaa kasbigii addoonkaay odhanayaan addoonka xaggiisana waa kasab xagga ilaahayna waa iijaad iyo khalqi waa markaasaa waxaa la yidhi war xagga ilaahay la garayo iijaad iyo khalqi isaga ahaysiyo abuuray la garaye bal dhanka addoonka kasabka loo fasira layidhi maxaad ka wadaan kasbulcabdi maxaad ka wadaan middaa wey midday tafsiir fiican marka u sameyn waayaan tafsiir fiican u sameyn taqriiban saddex ra'yi bay ugu kala tageenoo araa dhowray ka leeyihiin araa dhowr ah ayay ka leeyihiin kasbul marka qeexa la yidhaha waxay ku taallaa tuxfat ninkii u baahan bayjuuri qolo waxay ku fasiraan waxay yidhahdaan maa yaqacu bihi lmaqduuru min hayri sixati infiraadi alqaadiri bihi shaygii ficilkii la keri karay waxa uu ku dhacayo ee dhicitaankiisa sababta u noqonayo haddana midka kari karee samaynayaay uusan la gooni noqon karaynin inay cid kaleeto ku lamaan tahay mooye qole waxay leeyihiin maa yaqacu bihi almaqduuru fii maxalli qudrati shaygii la keri karayee ficilka ahaa dhicitaankiisa meeshii loogu talagalay iyo maxalkiisii uu ku dhaco ayaa la yidhaahdaa kasbiga la dhaho maxalkiisu marka waa addoonka oo laga helay qudradii iraadadii iyo qudradii iyo ikhtiyaarkii laga helay maxal weeyaan maxalkaa marka la helo ayaa ficilkii ilaahay ku dhacaya marka ficilkan laba gooraba ilahay baa iskale subxana wa tacala marka tacriifaad noocaas oo kaleoo kale gegedisan ayay leeyihiin laakiin dhammaantood wax xaqiiqale maaha wax xaqiiqale madhe leanna laba mid inay yidhaahdaan waay addoonka kasabkiisu saamayn buu ku leeyahay waxa dhacaya ficilka oo markaa saamayntiisa la yidhaahda xadida inay yidhaahdaan addoonku waa la madax bannaayahoo muctasiloo kale ay noqdaan inay yidhaahdaan sida ahlu sunnahoo kaleeto addoonku yacni iraadadiisi iyo ikhtiyaarkiisi iyo qudradiisu saamayn bay ku leedahay ficilka waxa la samaynayo saamayn bay ku leedaho sabab bay u tahay laakiin ilaahayna maluuqkhalqigiisii weeye makhluuqiisii wey addoonka intiisaas ilaahay siiye ku abuurayna sabab bay u tahay ficilkan uu samaynayo marka saamayn buu ku leeyahay waa inay ihbaatiyaan waana midda qaarkood markii yani waxa weyaan lagu ilsaamayo arkeen inaysan ka fakan karaynin kasbigan macnahan ay u sameeyeenna inuusan macno lahayn markay ogaadeen way ka tageen sida maalan abulmacaali aljuwayni oo kale abdulmacaali aljuwayni wuxuu yidhi yani waxa ay ashaaciradu sheegaysa waba kama jira bu wax la fahmi karana ma aha wax la fahmi kara ma aha shaki male buu yidhi addoonka ficilka uu samaynayaay inuu saamayn ku leeyahay oo doonidiisa iyo awooddiisu ay saamayn ku leedahay ninka yidhaahda saamayn kumalana caqli male buuhi xataa lagu tiri cuqalada lagu tiri maayo buui fii kitaabihi alcaqiida annidaamiya oo ashaacirada raggoodii waaweynaa buu ka mid wuu soo dhowaaday oo wuxuu ku soo dhowaaday inuu taqriiriyo madhab ahlusunna waljamaca laakiin waxoogaa waxaa yaro jiidatay cilmulkalaamkii iyo falsafadii uu ku soo weynaaday baa yaro jiidatay hadalkiisa marka khaladaad badan baa galay maslada markuu gaadhay hadal dheer buu leey waxoogaa marka uu ka sokeeyo ashaacirada intooda kale wuu ka yar sokeeya laakiin khaladaad badan baa ku jira hadalka laftiisa macnaha ayib marka kasbigaasi ashaacirada wax la fahmi kara maaha laakiin xaqiiqadiisu un waxa weeyaan ashaaciradu mas'aladan waxay kala mid yihiin ya jahmiyada iyo jabriyaday la mid yihiin leanna ficilkan dhacay waxay leeyihiin waa ficilka ilaahay addoonkuna saamayn kuma laha qudradiisi iyo awooddiisu saamayn kuma laha laakiin qudro iyo awood waxay sugayaan aan wax ta'hiira lahayn halkaasay kaga gedisan yihiin yay kaga gedisan yihiin jabriyaday kaga gedisan jibriyadu maxay tidhi jibriyadu waxay tidhi addoonku qudrana male soo ma qudrana male iraadana male bay dheheen soo ma iyagu waxay yidhaahdeen qudrana wuu leeyahay iraadana wuu leeyahay laakiin iraadada iyo qudrada soo inay wax ka dhashaan lama rabin wixii ka dhalan lahaa bay diideen marka oo yidhaahdeen waxaasi kama dhalanin qudrada addoonka iyo sababna uma aha ee wax weeyaan maaragtay ilaahay baa iskii u sameeyey ficilkaa ilahay baa iskale badhe masaladaasi waxay masalada salka ku haysaa masalo kaleeto ay qabaan masalo kale qabaanoo yani waxa weyaan kasabka masalada ku xambaartay masaladaa wey oo masaladaan soo sheegayna ficilka mafcuulka yay kala saari kari waayeen khalqigii iyo makhluuqay kala saari kari waayeen markaasaa waxaa lagu ilsaamiyey oo la ficilkii iyo mafcuulkii haddaydan kala saaraynin ficilkan meesha yaalayaa iskaleh waxay ku qasbanadeen inay yidhahdeen ama addoonkaa iska leh oo ilahay shaqo kuma leh muctasiladay markaa u tegayaan ama inay yidhaahdaan ficilkan addoonkiibaa iska leh waxaan dhihi lahaa ilaahay baa iska leh hadday yidhahdaan adoonkiibaa lana muctalasila u tegayaanoo way la madax bannaan yahay dhahaan madabkii ahlu sunnahuna lama waafajininoo way garab mareen saase macnaha saa hadda aan tilmaannay waa sida ay badankood qabaan maraaxil kala gedisan bay soo been abulxasan alashcari raggii ka dambeeyey haddana mid walba waxbuu sii taqriiriyey haddana maaratay waa adugu waxa weeyaan aaraa kala gedisan bay leeyihin laakiin madhabka ay u bateen jumhuurtooduna ay qabto waa madhabkaasoo waxay yidhaahdeen alficlu huwa kasbu lcabdi wa khalqu llahi tabaaraka wa tacala ilaahay baa abuuray waa ficilka ilaahay xagga addoonkana kasab buu ka kasabkiina waa kaa ay fasiri kari waayeen oo macnihiisa la garan waayo ama masalada dafrat nadaam iyo axwaalu abi haashim iyo waxaan u malaynaya hadda tafsiirkeeda haddaan galno waqti badan baa inaga lumay yani dafrat nadaam iyo waa masaa'il u noqonaysa falsafiya cilmulkalaam iyo balaayo u noqonaysa axwaalu abi haashim waxay ku saabsan tahay waxay u noqonaysaa ilaahay sifaadkiisa sugidooda ayuu diiday ibaatu sifaat buu diiday ay ifa min asifaat sifat lqudra sifat lcilmi sifat samci sifat lbasri markaasaa waxaa la yidhi ruuxa caalimka ahe eh aqoonta leh iyo jaahilka haddaad sifaadka inaad sugto diiday maxaad ku kala qaadaysaa kani caalimku waa ka gedisan yahay jaahilka maxaad kaga duuday oo mid kanna aad u tidhi kan waa ka gedisan yahay markaasuu yidhi sifatulcilmi iyo sifatu yacni sifatulcilmi buu ku faaruqoo kaga gedisnaaday dhihi maaye laakiin waxaan leeyahay xaalad uu ku qumay xaalad ku quntay buu kaga gedisnaaday jaahilka xaalad markaasaa waxaa la yidhi xaalkan aad sheegayso ee caalimka iyo jaahilku ku kala gedisnaadeen soo sifatulcilmi ma ah maya sifo dhihi mahaye waa xaal ku quntay markaasaa waxaa la yidhi xaalku ma wax jiro oo la tilmaami karaa mise waa waxaan jirin midna ma ah buuri waxaa la yidhi ma wax qadiima mise waa wax xadiis oo dambeeye ma wax horoa mise waa wax dambe labada midna maaha bu ma wax shay la dhihi karaa mise lama dhihi karo midna maaha bu war waxaan jirin baad hadda sheegaysaa baa le soomar masale marka waxa weeyaan nafyu sifaat bay u noqonaysaa axwaalu abi haashimkaasi abi haashimkaasi marka waxa weeyaan waa nin yacni waxa weeyaan ka mida muctazilada raggoodii waaweynaa buu ka mid yahay oo waxaa la yidhaahdaa cabdusalaam ibn abi muxamed ibn cabdilwahaab aljubbaai waxaa dhalay abu caliin aljubbaai baa dhalay muctaziligii asaguna nin muctaziliya buu ahaa ninka la yidhaahdo yani waxa weeyaan raggooda waaweyn buu ka mid ahaa taqriiban intaasoo asal oo wada baatil ah oo qaarkood lagu gaalaysiiyey buu la yimid alfarqu bayna alfiraq sida uu baqdaadi ku sheegayo macnaha ayib taasi waa xoolo abi haashim waay ama dafrat nadaam ninka la yidhaahdo dafrada waxa bimacna alwahba dafrada boodidda boodidda la yidhahdo boodidda mas'alada iyaduna waxay ku timaadaa mas'alo cilmulkalaamka iyo falsafada u noqonaysa bay farac ka tahayoo masalada la yidhaahdo aljawaahir alfarda aljawaahir alfarda yacni ma jiraa shay suu u socdo u socdo u qaybsamayo aan qayb aqbali karin masaladaasi ka doodaano wax macno leh ma ah waxaanaad arkaysaan wax macno weyn ku fadhiya maa laakiin kutubtii maadaama ay qorayaanoo kitaab badan aad ku arkaysaan yani alaaatun laa xaqiiqata laha kasbu lashcari wa tafrat nadaam wa axwaalu abi haashim inaad fahamtaan baad u baahantay sooma maxaa loola jeedaa waxankaati yani waxa wey alghazdan waxankaati manaa alxidhaalaha maxaa loola jeedaa axwaalu abi haashim marka taawe ama masalada tafrat nadaam iyadana laleeyahay xaqiiqa ma leh abu isxaaq ibnu sayar baa isagana leeyahay isaguna min ru'uusi lmuctasila ayuu ka mid yahay labaatan iyo kow fadeexo ayuu u sheegay baqdaadi u sheegay fii kitaabihi alfarqu bayna alfiraq labaatan iyo kow fadeexo oo midba midda kale ka darantaho gaalnimo ay keenayso markaasuu wuxuu yihi akaru lmuctasila waxay qabeen inuu gaal ahaa muctasila ninkay gaalaysay ahlusunna ka warran maxay odhanayaan raggiisii baa gaalaysay muctasila la yaabtay shayaadiintu way kala cawdubilaysa saabay soomaalidu yidhahdaan soo ma muctasiladii kalea ka cawdu bilaysatay marka yani waxa weeyaan nin noocaasu ah ayib dhafradiisa maxaa laga wadaa marka dhafrada waxaa laga wadaa buu yidhi dacwaahu ana aljisma qad yakunu fi makaanin uma yasiru minhu ilaa makaanin halis aw caashir minhu min gayri muruurin biاlmkinati almutawasitati baynahu wa bayna caashir buu wa min gayri an yasiira macduuman fi اlأwal wa mucaadan fi اlcaashir waa mas'alo yani wax fahamkeedu waxoogaa waa yaro fudaya lakiin waxay ku salaysan tahay baa waxoogaa adag in la fahmo wuxuu yidhi shayga waxaa suroobi karta intuu boos ka tago boos saddexaad inuu tago inta u dhaxaysa labadaa boos asagoo oon sii marin oon dul marin oo aan yacni waxa way ku beegmin say ku dhici karta adiga halkan haddaad ka tagto <laughs> maalan hadda miiskani hor yaal haddii uu maalan halkan aad ka tagto fiidan ka tagto fiidan ilaa fiidan intaad ka gaadhayso waxaa u dhexeeya masaafa udhexaysa soo maha shaygu waxaa suroobi kara buuhi intuu fiiddaa ka soo tago fiiddaa inuu tago asagoo intaa u dhaxaysa aan dul marin dhinac marin ku beegmin aan ku lugaynin halkaasu tegi karaa buuhi horseedi ku tegi karaa bal fasir baa la yidhi waxaa la yidhi shimbi baashan la yidhaahdo quraantada waa maa laa yatanaaha baa la yidhi fii ra'yika dhagax bay ku dul socotaa dhagaxuna waa maa laa yatanaaha fii ra'yika maba qababa shay dhammaadaa jiro wuxuu qabaa dhagaxan inaga fiidiisu inoo muuqato weligiiba inuu sii jiraba oo qaybo qarsoon uu leeyahy quraanshadana waa maa laa yatanaha wuxuu qabaa quraanshadu intan inoo muuqata maahe waxay leedahay xajmi weyn oon laga salgaari karino weligiiba aan la soo koobi karin markaasaa waxaa la yidhi labada shay shay kasta hadduu qiyaas aan dhammaanin leeyahay wax walba qiyaas iska socoto oon dhammaanin hadduu leeyahay quraanshada halkan ka soo tagtay dhagaxa halkan ka soo goysay ee fiiddiisa kala tagtay say ku gaadhay baa layidhi ayadoo maa laa yatanaaha ah bay haddana waxay goysay maa laa yatanaaha bal ka warran baa layidhi markaasaa wuxuu yidhi quraanjadu maydaan arkaynina markay socotay meeshii ay maraysay qaybo ka miday ka soo booday buuri bootintay boodaysayna maydaan arkaynin buuri saas daraaddeed meel saddexaad ama afraad ama shanaad ama lixaad bay tagtay iyadoo meelaha qaarkood aanan soo dulmarin kana soo soona marin ku soo lugaynin aan soo dulmarin aan ku beegmin way un timid warsay ku timid bal caqliga biniaadamka u fasiro wax la fahmi karo noosha markaad meel ka tegayso meel kale aadaysa ama waa inaad intii masaafe udhexaysa dul marto ama waa inaad ku lugayso ama baabuur u raacdo ama diyaarad u marto wax la yaqaana taas waa laakiin waxa weeyaan meeshii saddexaad buu tegay intii u dhaxeeyeyna kumana beegmin mana dulmarin war caqliga bini aadamku ma fahmi kare fasir baa leh saas daraaddeed dafratu nadaam waa waxaan xaqiiqo lahayn soo maa waa wax wahmi ah wax wahmi xaqiiqo lahayn axwaalu abi haashimna waa waxaan xaqiiqo lahayn kasbu lashcarina isaguna waa waxaan xaqiiqo lahayn waa iraado iyo qudro aan waxba ka dhalanayn waxba samaynayn waxay samayn lahaydna ilahay baa la buuri ilahay baa sameeyey soma jeed marka waxa weeyaan saddexdaasuba xaqiiqa male ayaa la yidhahda ayib aadansha marka eh, hadalka murtidiisa ka qabsada waxa weeye madhabka ahlusunna waljamaaca waa madhabka wasadka ah waxaana weeyaan labada mas'alaba masalatu aliraada waalmashii'a waalqudra addoonku wuu leeyahay laakiin ta ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa xukunto oo kama hoos bixi karo mas'alada afcaalulcibaadna addoommada ayaa afcaashaasi iskaloo ayagaa ku tilmaaman ayagaana iraadadooda doonidooda awooddooda ku samaynaya laakiin addoonka samaynaya iyo ficilkuba waa makhluuq ilaahay oo ilaahay baa abuurtay subxana wa tacala waa ahar ilaahay ficilkiisii aahaartiisii waa saas way yani khulaasadu waa saas labada qole khilaafsan ee jabriyada oo ashaaciradu la socdaan iyo qadariyada oo majuusu hadihi lumma ayaa labada daraf kale istaagsan qolo walbana waxay kala qabaan labada masalawaati aan soo cadaynay aan soo sharaxna macnaha wayashhaduuna waxay qirayaan buuhi ahlu sunnuhu ana allaha alle tacaala korahaye yahdii inuu hanuuninayo man yashaau ciduu doonoo ku hanuuninaya wayudilu wuu luminayaa man yashaau ciduu doonana canhu diinkiisa xaggiisuu ka luminaya laa xujata wax xujo ah liman cid uma sugnaanin adallahu allahu alla uu lumiyey calayhi alla korkiisa wax xujo a kuma u walaa cudra wax cudurdaarana lahu isaga uma sugnaanin ladayhi alla agtiisa wax cudurdaara uma sugnaanin qaala allahu alla wuxuu yidhi caza wajale qul waxaad tidhahdaa nebi ow falilaahi ilaahay keligii bay u sugnaatay alxujatu xujadii albaaliqatu ee gaadhaysay yacni xujadii xeesha dheer een cidina hor istaagi karaynin ilaahay baa iskale subxana wa tacaala meeshii lagu talagalay gaadhayso taas ilaahay baa iskale mar hadday xujadiisu xeel dheer tahay meel alla meeshuu rabana ay gaadhayso falow sha'a hadduu doono marka lahadaakum wuu idin hanuunin lahaa ajmaciina dhammaantiinba soo saas ma addoonkan lumay xujo uu ku hanuuniyo alla miyuu waayey ya oo see buu u waayayaa lilaahi alxujatu albaaliqatu baaba la yidhi xujo meel walba gaadhaysa oo waxuu istaagi kara ayna jirin ilaahay baa iskale saas daraaddeed hadduu doono uu idin wada hanuunin lahaa in qaarkiinna ay gaalo noqdaan oo hanuunka ay waayaan qaarna ay hanuunaan soo mashiyo ay ilaahay maaha mashiica ilahi waay ilahi subxana wa tacala doonidiisa waay kama baxsano doonidda ilahi wa qaala alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walow shi'naa haddaan doonno la aataynaa waan siin lahayn kulla nafsin naf kasta hudaha hanuunkeedaan siin lahayn haddaan doonno inaan addoommada wada hanuunino naf kasta hanuunkeedaan siin lahayn ayib walaakiin laguse noqoye xaqa wuu sugnaaday oo wuu xaq noqday alqowlu odhahdii minii aniga xaggayga odhahdu waa odhahda cadaabka kelimatulcadaab yaa xaggayga ka sugnaatayo addoommada inaan wada hanuuniyo ma doonin waay limaada lianna qaar bay kelimadaydu ku xaq noqotay oo cadaab iska leh saas qoladii marka kelimadu ku xaq noqotay kuwaasi waa inay baadiyoobaan waa inay gaaloobaan waa inay naarta galaan saasaa loogu talagalay mana saasay aayaddu tilmaamaysa wa qaala alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walaqad dara'naa xaqiiqee waan diyaarinay lijahannama dana'naa waan abuurnay wey lijahannama jahannamo waxaan u abuurnay kaiiran in badan oo min aljinni jinka ah iyo walinsi insi ah in badan oo jinka iyo insiga ka mid a ah, jahannamaaba loo abuuray wey markii la abuurahayeyba soo ma jeed ilaahay baa abuuray markuu abuurayeyba waxaaba loo abuurayaaba inay jahannamo galaan sida axaadiista nabiga ku cad salawaatu rabbi wasalaamu calayh ilaahay markuu khalqiga abuuray khalqiga markuu abuuray buu qaarna gacantiisa ku qabtay qaarna gacantiisa ku qabtay markaasu wuxuu yidhi haaulaa'i ah, kuwani naartay galayaanoo naartay leeyihiin kuwanina jannaday leeyihin ba l subaa wataala xadiis kale waa ka nebigu kuuranay sal lay waslam markuu ilaahay uu khalqigiisa abuuray mugdi buu ku abuuray mugdi markaasuu iftiinkiisa ku saydhay iftiinkii maalinkaa uu saydho ciddii u waafaqayna oo iftiinkaasi wax ka helayna markuu yimaado hanuunaya iftiinka maalinkaas ilaahay qaybiyey ruuxii laga ka qadayna alla subxaana wa tacaala hanuun uma qorin waqti kasta u yimaadaba oo adduunka yimaadaba ma hanuunaya saas man marka alla subxaana wa tacaala isagaa wax hanuuniya isagaana wax baadiyay masalada marka wuxuu leeyahay ibnuulqayim caleyh raxmatullah mas'aladan hanuuninta iyo baadiyeynta ah waa mas'alada qalbiga u ah wadnaha u ah mas'alat alqada walqadar buuri iyo murankeeda iyo hadalkeeda wuxuu yidhi huwa qalbu abwaabi alqadar wa masaa'ilihi qadarka abwaabtiisa iyo masaaishiisa wadnaheedu waa mas'aladan hanuuninta iyo baadiyaynta buuri ayb lianna afdala maa yuqadiruhu licabdihi huwa alhuda buuri waxa ugu wanaagsanee addoonkiisa uu alla u qadaro waa hanuunka wa acdama maa yuqadiruhu calayhi adalaal waxa ugu weynee uu dushiisa ku qadarana waa baadi inuu baadiyoobo saas daraaddeed acdamu masaa'ili alqada waalqadar waa mas'aladan yani baadiyoobidda iyo hanuunida ku saabsan yacni hanuunka marka maraatib buu isaga laftiisu leeyahy hanuun caamaa jira oo khalaa'iqda ilaahay markuu abuuray yacni dhammaantood masaalixdoodu ku hanuuniyey oo waad arkaysaa maaragtay inta caqliga le intaan caqliga lahaynba qaabkay u noolaan lahaayeen qolo walba waa ku hanuunsan yahi hidaaya caama la yidhaha mid ah hidaayataa ka khasan baa jiro hidaayat dilaala walbayaan waltacliim la yidhaah oo ruuxa in wax loo caddeeya wahadaynaahu najdayn hidaayo saddexaad baa jirto taa ka sii khaasan oo la yidhaahdo hidaayatu altawfiiq ah, waa midda marka ay ka dhalanayso o ka laasimayso inuu addoonku shaygii qaato oo uu macnaha wax weeyaan u oo uu leeyahay alhidaaya ila aljannati wannaar waa midda aakharo oo aakharo marka la tago addoommada la kala xisaabiyo ruux walba jannada booskuu ku lahaa wuu garan waa lagu hanuuniyey booskiisii toos buu tagay sida gurigaaga aadan uga lumayna adduunka baadan booskaagii jannadan uga lumayn ugu hanuuninaya waa hidaay aakhara taasina man saas manaa wa ibnuqayim le marka hidaayada noocyadeedoo dhan ilahay gacantiisa ku jirtaa subxaana wa tacaala isagaa addoommadiisa hanuuniya isagaana baadiyaya rabbi subxana wa tacaala ayib marka hidaayada mid qaybteed mideedan oo caddaynta iyo tacliinta iyo baridda iyo dadka in wax loo caddeeyo hidaayadaasi waa midda ilaahay subxana wa tacaala uu u sugayo yacni ambiyada rususha culimmada dadka wax sheegee wax caddeeya dhammaantood loo sugaya way macna wainaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim macnaa wax caddayn iyo sharxid iyo barid taasaa laga wadaa saas amaa hidaayada waafajinta ah oo addoonka wixii loo caddeeyo loo sharxay inuu qaato u hoggaansamo ah taa ayaa iska leh allah keligii baa iskale subxana wataala isagaa bixiya isagaa bixiya waana midda nebiga laga anfiyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh innaka laa tahdii man axbabta lagu yidhi ciddaad jeclaatay ma hanuunin kartid aduu khayr ma waafajin kartid waxun baad u sheegi kartaa u caddayn kartaa laakiin inuu qaato hawl adugu aad awoodeeda leedahay ma adeerkii abi aalib ayay kusoo degtay qisadiisii ayib aayaadkani marka waxay caddaynayaan uu hadda inoo keenay iyo masaladan hadda uu ka hadlayo waxa weeyaan luminta iyo hanuuninta ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala saas way macnaha ayib waana madhabka ahlusunna waljamaca sidaas way macnaha ayib oo addoommada intaan macnaha la abuurinba ayuu ilaahay subxaana wa tacaala u kala qoray hanuunka iyo baadiyiinta macnaheeduma waxaa laga fahmayaa in ka hanuunayna hanuunka lagu qasbay ka baadiyoobayna baadida lagu qasbay ya may saas maaha markuu ilaahay qorayo oo uu kan u qorayo inuu baadiyoobi doono oo gaaloobi doono naarta geli doono wuxuu ugu qoray wuxuu alla horay u ogaaday addoonkan markuu abuuro oo khiyaar siiyo oo awood siiyo oo iraado siiyo oo wax loo caddeeyo oo rusul loo soo diro oo kitaab loo soo dejiyo oo si walba wax loogu caddeeyo addoonkaasi inuusan yeeli doonin oo diidi doono buu ilahay horey u ogaaday ogaanshaha uu horey u ogaaday buu alla ugu qoray subxaana wa tacaala soo ma yacni waxaan annaga hadda ula yaabaynaa annaga waxa soo socda inaan garanayna saas daraaddeed haddaad wax iska xariiqdo waxaad noqonaysaa macnaha waxa weye nin wuxuusan ogeyn xariqin laakiin allah subxaana wa tacaala wuxuu qorayo wuxuu ku salaysan yahay cilmigiisa saabiqa ee uu horay u ogaaday addoommadu waxay samayn doonaan kii hanuuni doonana horuu u ogaaday wuu u qoray kii diidi doona hanuunkana horuu u ogaaday saasuu ugu xariqay ayagoo ay u xariqan yihiin oo u qoran yihiin bay imaanayaan wixii u qornaa un bayna marayaan laakiin miyaa la qasbay may lama qasbin ilahay ma qasbi subxana wa tacala saas way macana ma qasbanaa ayb saas daraaddeed baa sheekhu muxuu yidhi laa xujata liman adallahu allahu calayh ruux ilaahay lumiyey oo ilaahay subxaana wa tacaala inuu lumo u qoray sidaana ku lumay berri taggar iyo xujo uu ku doodo ilaahay ma helaya ya ma helayo ma helayo khilaafan lilmuctasila masaladaa wuxuu sheekhu ku baraarujinaya muctasilada baa waxay yidhaahdeen hanuuninta ilaahay shaqo kuma leh lumintana shaqo kuma leh addoonkaale bay dheh soo islaan hadda ka soo hadlayna maa ah, addoonkaa iskale bay dheh sababtu waxay yidhaahdeen haddaynu nidhaahno addoonka kan hanuunayna ilaahay baa hanuuniyey kan lumayna ilaahay baa baadiyeeyey soo kama imaanayso kama dhalanayso addoonkii ilaahay baadiyeeyey baadidii isagu baadiyey haddana inuu u cadaabo taasaa ka dhalanaysa dheh marka waa dulmi bay dheheen waa dulmi saas daraaddeed ilaahay shaqo kuma leh baadiyeyntooda hanuunintoodana shaqo kuma leh haddaad tidhahdaan isagaa baadiyeeyey isagaa lumiye midda kale waxay dhahayaan cadaalad ma ah oo maxaad cadaalad ma ah cadaalad ma oo cadaalad ahayn bay dhaheen kanna hanuunka wax ka sii kanna hanuunka ka qadi labadama waad wada siin kartaa waa cadaaladdaray dheh oo yaa cadaaladdarrada ay ku tilmaamayeen ilahay bay leeyihiin cadaalad buu samaynaya saas daraaddeed ilaahay cadaalad cadaaladdarra yaan lagu sheegine waa inaan ka anfinaba baadiyaynta iyo hanuuninta oo dhanba inuu shaqo ku leeyahy oon idhaahno shaqo kumuula addoonku isagaa samaynaya haddii kale waxay noqonaysaa alla subxaana wa tacaala inuu addoommadii qaar u eexday qaar ka exday qaar maaratay uu cadaalad waxaasay ku kaceen ila waxa weeye sidoodaba andimay leeyihin qawaacid bay leeyihin qawaaciddaasay ilaahay ku xukumaan waa midda la yidhahdo macnaha waxa weeyaan ficlu laslax muxuu aha waxay dhihi jireen yani yani alsaalix walaslax saalix walaslax alqabiix yani waxa weeye qabiixa iyo xasanka iyo aslaxa iyo saalixa iyo qawaaciddoodaasi waa qawaacidda halkan ay ku maamulaan oo waxay leeyihiin alla subxaanahu wa tacaala ma habboona inuu addoommadana qaar baadiyeeyo qaarna uu hanuuniyo limaada lianna cadaaladdarraa ka dhanbayna saas daraaddeed baa nafyulqadarka maxay ku magacaabeen nafyulqadar cinda almuctazila maxaa la yidhahdaa alcadlu bay dhahaan haddaad aragto alcadlu cinda almuctazila macnuu leanna waxay leeyihiin yani taqriiban an shan qaaciday leeyihin shan asaas bay ku taagan tahay madhabka muctasiladu ta koowaad maxay tahay atawxiid altawxiid hadday dhahaan bimacnaa waa nafyu sifaat ta labaadna alcadlu waay oo muxuu yahay isagana nafyu lqadar waay ta saddexaadna alamru bilmacruuf walnahyi can lmunkar ay ka wadaan alkhuruuju cala alaima soo ma madaxda lagu kaco ta afraadna manzila bayna almansilatayn oo iyaduna ah muminkii macsiyada galay soo marnay inuusan gaalna ahayn muslimna ahayn tushanaad baa jirtay muxusta usuushaasay markuu salaysantay cadli bal magaca wanaaggiisa fiiri cadli soo wax fiican maha meeshay u isticmaaleenna waa ilaahay qadarkiisa inay inkiraan saas man ayib marka muctasilada baa ra'yiga qabta laakiin maxaa lagaga jawaabaya waxaa lagaga jawaabayaaoo jawaabta ahlu sunnuhu ay tahay dulmiga waxaa la yidhaahdaa wadcu shayi fii hayri maxallihi shaygu meeshii uu mudnaa meelaan ahayn haddaad dhigto soo dulmi maaha waa xikmad darro iyo dulmi waay laakiin shaygu meeshuu mudnaa haddaad dhigto cadaalad baad samaysay qashinka haddii intaad qaaddo aada qashinqubka ku darto ma dulmi waa mise waa cadli ya waa cadli laakiin qashintaad soo ururiso haddaad masaajid dhex dhigto ka war ya dulmi waay soo ma ah qoladan marka waxaa la odhanayaa addoonka alla uu hanuuniyey wuxuu u hanuuniyey rabbi doonidiisa iyo addoonkoo maxal munaasib u ah hanuuninta ah kan uu baadiyeeyeyna waa maxal iyo boos aan munaasib u ahayn in la hanuuniyo booska aan munaasibka u ahayn hanuuninta haddii hanuun la dhigo ma dulmiba mise waa cadli waa dulmi marka cadaaladdu maxay keenaysaa booskaa xun een hanuuninta mudnayn inaan hanuun la dhigin oon la hanuuninin baa cadaaladu keenaysa soo saas maa wadcu shayi fii hayri maxallihi hada huwa adulmu cadligana waxaa la yidhaahdaa wadcu shayi fii maxallihi allaa'iqi bihi marka hanuunin la'aantu waa booskii wuu ku habboon yahay ma mudna uma qalmo saas wey isaga markii macnaha la fiiriyo uma qalmo ma istaahilo saas daraaddeed waa in laga sarfiyo amaa addoommada muxuu qaarna ilaahay u hanuuniyey qaarna u hanuunin waaye su-aasheedu waxa weye kan uu hanuuniyeyna jawaabteedu waxa weye kan uu hanuuniyeyna fadligiisuu ku hanuuniyey oo ilahay isagaa iska siiyey subxana wa tacala kan uu hanuunkiisa u diidayna wuu uun ka qadiyey waxuu isagu lahaa allah subxaana wa tacaala yuu u diiday oo adiga waxaan anigu leeyahay oodan xaq kulahayn lahayn haddaan kuu diido miyaan ku dulmin khaasatan haddaadan u qalminna waaba ka seexan jirtaaba adiga maalan lilahi almaal lacla laakiin tusaaley ku caddeeyaan culimmadu carruurtaada mid waxaa ku jira safiiha safiiha oo khamriye cab ah oo qaadka cuna oo sigaarka caba oo nolol isla damacsanayn ka noocaasoo kale ah baad waxoogaagii aada qaybinaysay eed carruurta siinaysay baad adiga waxaad yaad ka qadisayoo kaash ahaan inaad waxu siisaad u diiday kii kaleeto oo fiican oo nin shaqaysanahayo oo caqli badan oo dadaalahayo wax meel dhiganayo lex jeclalana waxbaad siisay kanna waad u diiddo waxaad ugu diiday leanna waxa weeye haddaad wax siiso khamro soo ku cabbi maayo ma inaad siisay xikmaddu ku jirtaa iyo cadaaladdu mise inaadan siinin ya inaadan siinin bay cadaaladdu ku jirtaa soo saas maaha kanna inaad siisood gacanta ka gelisay cadaaladdu ku jirtaa kaana inaad u diidood ka qadiso ood masaalixdiisiiyo danihiisa kaleto meeshuu seexan lahaa wuxuu qabsan lahaa yacni waxyaalo kale ugu samee laakiin wixii naftiisa dilayo oo uu macnaha wax way isku hallaynayo ha ugu kaalmayna haddii addoommadii ay sidaasi ka suroobi karto allah ka warran marka ya subxaanahu wa tacala waa wax la fahmi karo wa alla subxaana wa tacaala addoonkan lumay waxba muuna ku samayn naftiisii iyo shaytaan oo looga kaalmayn lahaa unbaan looga kaalmayninoo faraha laga qaaday cadaaladii yacni hanuunkii la siin lahaa unbuu ilaahay ka ceshaday allana subxaana wa tacaala hadduu ka ceshaday lixikmatin baaliqa oo uu yaclamuha rabbuna tabaaraka wa tacaala hadduu hanuunkiisa uga ceshay wuu dulmiye la dhihi maayo muxuu kula dhaqmay baan dhahaynaa cadaaladiisuu kula dhaqmay kan uu hanuuniyeyna muxuu kula dhaqmay fadligiisuu kula dhaqmay saas daraaddeed baa qaacidadu waxay tahay alkhalqu bayna cadlihi wa fadlihi sooma bayna cadlihi wa fadlihi kan lumayna cadaaladiisu kula dhaqmay kan hanuunayna alla subxaana wa tacaala fadligiisu kula dhaqmay saas way macana ayib hadalku marka sidaas weeyaan marka laa xujata liman adalahu allahu calayhi walaa cudra lahu laday cudurdaarna male oo cudurdaar wuxuusan u lahayn alla subxaana wa tacaala haddii intuu abuuray oo caqli oo xubnihiisii oo kitaab u soo dejiyey oo rasuul u soo diray oo xaqi u caddeeyey intaa inta laysugu daray asagu iskii u diiday ma wuxuu ku cudurdaartuu leeyahy ruuxaas ya male wuxuu ku cudurdaarto haddaan kitaab u imaanin haa haddaan rasuul u imaanin haa haah rusulan mubashiriina wa mundiriina lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul mar haddii rasuulkii ku soo gaadhay kitaabkii kusoo soo gaadhay xujadii kuu timid ilaahay awooddii ku siiyey adigaa iskaa u diiday saas daraaddeed waxaad ilahay agtiisa ku marmarsootana malihid waxaad xujo ood ilaahay ag korkiisa ku leedahayna ma jirto wax walba waa lagu qeexay adiga marka waxa weeyaan yaa iskale macnaha khaladka aad cadaab ku galayso macnaha ayib hada wabilahi tawfiq w allahuma w cala nabiyina muxamedin wala ali w sabi